asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii sideedaad ee kitaabka qaala alacmashu qaala ibraahim ibraahim ibnu yaziid annaqaci baa wuxuu yidhi kaana yucjibuhum hada alxadiid xadiidkaas waxay way jeclaysan jireenoo mxuah culamada taabiciin gaar ahaan eh, mxuah talaamida cabdillahi bni mascuud yaziidkaas uu ka mid yahay ibraahim naqacigaas uu ka mid yahay xadiidkan ay jeclaysan jireen lianna islaama jariirin jariir islaamkiisu kaana bacda nuzuuli lmaa'ida suurat lmaa'ida intay soo degtay ka damboobu ahaa suurat lmaa'idana marka waa ka wuduu'a lagu sheegay ee lugaha dhaqidooda la faray markaas maxaa inay suurat lmaa'ida ficilkii nebiga alayh sala slam ay nasakhday oo nebiga masxigiisu uu ahaa qabla nuzuuli suurati lmaa'ida muxuu ahay kaas wahmigeeda ayuu xadiidkan u baabi'iyey shariif baa naftiisa la weydiiyo waxaa la yidhi kolkuu nebigu masixi jiray waxaa yidhi bada nuuli suura maaida qabla nuzuuli suurat lmaa'ida markaasuu yihi ma aslamtu ila bacda nuzuuli suurat lmaa'ida wa an abi waa'il abu waa'il ninkaa la yidhaaho shaqiiq ibnu salama ayaa la yidhaahaa shaqiiq ibnu salama raximahu llah waa taabici qaala kaana abu muusa yushadidu fi lbwl yushadidu fi lbawli kaadidu isku adkayn jiray aadid aad u ixtiraazi jiray uga dadaali jiray wayabuulu fii qaaruura quraarad buu ku kaaji jiray waswaas buu kaadida ka qabayoo marka dhulka iyo kuma kaaji jirane quruurad buu ahaay intuu ibka saaro yuu ku kaaji jiray si duulduul iyo waxaas isaga ilaaliyo wayaquulu wuxuu dhihi jiray ina banii israa'iila kaanuu idaa asaaba jilda axadihim bawlun qaradahu yani qaradahu bilmaqaariid yani qaطacahu bilmiqas midkood banu israa'iil waxay ahayn midkood dubkiisa haddii kaadii ay taabato kaadii ku dhacdo maqas iskaga goyn jiray saasuu dhihi jiray marka waa kaada amarkeeda aad bay u darrayda ummadii hore halkaas idinka gaadhay buu leeyahy marka waa ixtiraaz ku ixtiraazayo yuu sidaa abu muusa u yeeli jiray faqaala xudayfa xudayfatu bnu lyamaan radia allahu canhuma isagu saxaabiyabaa maqlay arrintaasoo markaas wuxuu yidhi lawadidtu waxaan jeclaystay أن صaaxibakum laa yushadidu hada tashaddud saaxiibkiin inaanu tashdiidaadkaas la imaanin yaa jeclaystay waxaan jeclaan lahaa in tashdiidaadka abu muusa iska daayo kaadida marka in layska hagaajiyo way bannaantahy lakiin xataa inay gaadha maa falaqad ra'aytunii waxaan is arkay ana wa rasuulu llahi sala allahu alay slam natamaasha aniyo rasuulka ilaahay oo isla soconna fa ataa wuxuu yimid subaatata qawmin qolo qashin meesha qafinka eh, eh, eh, lagu guuro qumaamada ayaa la ydhah qolyo qumaamadood buu yimid xaafad qumaamadeed buu yimid khalfa xaa'iطin oo muxuu ahaaye jidaar ka dambaysa qaama waa istaagay kamaa yaquumu axadukum midkiin siduu isu taago fabaala waa kaajay nebiga alay sala slam taagnibu ku kaajay fantabadtu minhu waa ka fogaaday fa ashaara ilaya wuu ii ishaaray kaalay buu ii soo dhowow faji'tu waan imid faqumtu cinda caqibayhi edbihiisa agtoodaan istaagay waa asturaya nabigu alay sla slam xudayfa isku asturayay xudayfata ibn lyamaan ila meel xaaqad agteeda buu joogay maqlab ee baalkankada subaaqadana xagga hore iskaga asturayaa xudayfana gadaal buu iskaga asturayaa xataa faraqa ilaa kaadii u dhameeyey wazaada fi riwaaya riwaaya kalena wuxuu ku daray fatawada'a wamasaxa calaa kufayhi marka masaxa calaa kufayhidaas waa minka ayib marka kaadida in lagu kaajo taagna lagu kaajaayo way bannaan tahay nebiga alayhi isalaatu wasalaam kolal sidan oo kale iyo kala waa dhacday mxuha kol mxua dhulka uu qoqoyanaa iyo mar uu mxuahay halkaas xagashu nabar uu ka soo baxay iyo markan oo kale oo marka meel haddii uu fadhiisto cawradiisa marka inay muuqato uu ka baqaayay iyo xaala sidaas oo kale nebiga alayh salatu taagni waa ku kaajay caaisha waa inkeri jirtay nebiga alay sala slam weligii inaanu nebigu taagni ku kaajin lakin kolkuu guriga joogo weeyaan lakin kolkuu musaafir yahay iyo kole raggii la socday yaa sidaa u arkay wa can bni shucbata radia allahu canhu qaala kuntu maca nabiy sala allahu alay slam data laylatin fi masir masiirkaasuna wuxuu ahaa ghazwatu tabuk ayuu ahaa ghazwatu tabuk kolkii loo sii socday iyo habeen la guuraynayo mugiirata bni shucba iyo nebigu isku soo hadheen faqaala markaa faqaala lii wuxuu igu yidhi amacaka ma biyo ma haysa faqultu nacam haabaan idh fanazla waa can raaxilatii hashiisii buu ka degay famashaa waa socday xataa tawaaraa ilaa uu libdhay fii sawaadi leyl habeenka madowgiisii ugaga libdhay uma jaa'a waa yimid waa soo noqday faafraqtu calayhi waxaan ugu shubay min alidaawati weysadii baan biha ugaga shubay waa u siinayay waa u shushubaayey marka muxuha waxba karaayay waxba toona kuma jirto inuu qofku muxuha qof kale ugu shushubo asla wajha wejigiisu dhaqay wa calayhi jubbat min suuf wuxuuna xidhnaa jubbad suuf ah oo weliba dayiqatlkumayn gacmaheedu ay yaryar yihiin ayuu xidhnaa nebigu alayh salaatu wasalaam falam yastatic ma aanu karin an yukhrija inuu ka soo bixiyo diraacahu diraacayhi suxulladiisa minhaa iyada inuu ka soo bixiyo xaggan kununka uga soo bixiyo ma aanu karinoo waa ciriiri bay ku ahayd ayb xataa akhrajahumaa ilaahu ka soo bixiyey gacmihiisii min asfalihaa min asfali jubba jubbada hoosteeda ka soo bixiyay intuu dib gacmihiisa u celiyey uu hoostaas ka soo bixiyey gacantiisii ayb fagasala diraacayhi suxulladiisuu dhaqay wa masaxa bira'sihi madaxiisana waa masaxay uma ahwaytu waxaan u foorarsaday lianzica khufayhi inaan kabaha ka bixiyo faqaala markaas wuxuu yidhi dachumaa daa fainii adkltuhumaa aahiratayn iyagoo aahira baan geliyey da wamasaxa calayhimaa waa masaxay marka shardigaas ay leeyihiin kufaynka marka la masaxayo in ahaaro lagu gashado qofkii ahaaro kaamila markuu wayse qaatay ka dambow haddii uu gashado waa masaxa wixii ka dambeeya waysaqaadiyaha ka dambeeya waa un masaxayaa mooyaane waxba in intuu iska bixiyo dhaqo waxba daruuri ma aha in muddo ah oo qofka musaafirka saddex beri iyo habeenadoodii ah qofka kale ee ahay muqiimka ana habeen iyo maalin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام الحافظ زكي الدين المنذري رحمه الله تعالى bab التwqيt في الmasx عalى الخفayn yani wqti go-an inuu leeyahay aanu dhaafaynin twqiidka kaasuu ka wadaa taxdiid wqtihi yani عan شhurayح بn hani رaحimه الlه taعaalى qاal أتytu caaئiشhaةa رadي الlه عanهa أsأlha عan الmasxi عalى الخفayn caaئiشha um الmuؤminiin radي الlahu canha ayaan u imid anigoo raba inaan su'aalo almasx عalى الخفayn faqaalat markaase waxay tidhi عalayka bbni abi طaalibin fasalhu yani tamasak bcaliy bni abi aalib fasal u tag cali bni abi aalib oo isagoo weydii markaasay yeeli jireen marka saxaabada qofkii la weydiiyo mas'ale aanu isagu muxuuha aqoon fiican u lahayn qof kale ku xawili jiray saasaa qof walbaba u haboon marka mas'aladu huba mooyaane tii kale aanu dadka wuxuun iskaga khaarij aan odhanin oo xishood iyo wax sidaas iyo aanu u geynin isla weyne uu qof kale ku xawil hebel baa igaga roonay mas'aladaa weydii yidhaah marka cali bna abi aalib u tag bay leedaha weydii fainahu kaana yusaatiru maca rasuuli llahi sala allahu alay slam isagaa nabiga la safri jiray weydii fasalnaahu waan weydiiyey waan weydiinay faqaala markaasu wuxuu yidhi jacala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama alaaata ayaamin walayaaliyahunna lilmusaafir wa yowman wa leylatan lilmuqiim rasuulka ilaahay baa wuxuu u yeelay qofka musaafirka ana saddex habeen saddex maalmood iyo saddexdoodii habeen qofka muqiimkaana maalin iyo habeen intaa keliya marka qofkii masaxi karaa muddadaas markay ka dhammaato waa inuu intu iska bixiyo uqumaadka marka uu isqaato lugii u dhaqo muddadaa dhexdeeda uu wixii xadadee ku yimaada ee si uu janaabo aan ahayna wudu uga baahdo fayrka uu masixi karaa hadayse muddadaas u dhammaato oo bas wey baabu lmasxi cala annaasiya waalcimaama naasiyadu fooda weeye inta muqadimatu ra'siga ah inuu qofku fooda intuu masaxo intii kalena cimaamad iyo koofiyad iyo wixi uu xidhan yahay ku kamilo عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال تخلف رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه rasuulka ilaahay baa hadhay oo markaas ana la hadhay socodkii tabuk loo socday habeenkii la guurinayay weeyaan habeenkaasuu xadiid uu ka warinayaa dhowr riwaayadood fara badan iyo laho macaani fara badan ay ku jirto مغيرة بن شhuعبة ba wuxuu le rasuulka ilaahay baa dadkii ka hadho markaas ana la hadhay falamaa qadaa xaajatahu markuu dartiisa soo gutay qaala wuxuu yidhi amacaka maaun biyo ma haysaa faataytuhu bimidhara weel lagu tahara qaataan ula imid lagu weysaysta ayaan ula imid oo biyo ku jiraan fagasala kafayhi wa wajhahu gacmihiisi iyo wuxuu dhaqay iyo iyo wejigiisibu dhaqay uma dahaba wuu tegey yaxsiru can diraacayhi yakshifu thawba can diraacayhi inuu suxulladiisii marada ka faydo ayuu tegey fadaaqa kumu ljubba jubada muxuu ahay gacanteediiba waxay ka celidiyantay inay ka soo baxeen diraacanka ka soo baxeen bay ka celidiyantay faaqraja wuxuu ka soo bixiyey min taxti aljubba jubada hoosteeda buu kasoo bixiyey hoosteedu uga siiday ayb wa alqa aljubbata jubbadiina wuxuu ku riday calaa mankibayhi garbuhu biyadiina ka ritay lamaro kale ku hoos qabay wagasla diraacayhi suxulladiisana marka waa dhaqay wa masaxa binaasiyatihi wa cala alcimaama fooddiisi iyo iyo wuxuu masaxay iyo cimaamada dusheeda ku masaxay ayib marka kolkaasna musaafir bu aha nebigu alayh salatu slam sidaa u yeelay foodana waa masaxay iyada maanta u masaxay muxuha madaxu masaxay intii kalena wuxuu ku kamilay muxuaha cimaamada dusheeda ku kamilay wa calaa kufayhi iyo falkiisana waa masaxay waa markaa keliya ayaan filayaa marka laga wariyay nebiga alayhi salaatu wasalaam madaxiisa barhkii isagoo masaxay laakiin kolkaana sidaad arkaysaan barkii kalena wuxuu ku kamilay cimaamadu ku kamilay ee marka nebiga alayhi salatu wasalaam isagoo bacdu ra'si keliya ku gaabsaday lama sheegin sidaan muxuu ahaay intaan ogahay marka nebiga alayhi salaatu wasalaam markuu madaxa masaxayo sidii aad soo aragteen xadiidkii cثmaan aynu saaka ku soo aragnay eh, hamdeeda xadiidka cabdullahi bni zayd cabdullahi bni zayd ibnu caasim si kusoo aragnay iyo u jiray kolkanoo marka musaafir uu ahaa madaxa eh, eh, waa masaxay intii kalena waa ku kamilay marka qofka musaafirka inuu sidaa yeelo waa sunno waa wanaagsan tahay laakiin qof kale oo muqiim ah inuu sidaa yeeli kara iyo in kale allahu yaclam nabigu kolley kama sugnaanin baanu malaynaya ayb laakiin bacda haweenaydii cabdullaahi ibni cumar haweenaydiisa safiya binta abi cubayd iyadu taabiciyad ah caalimad ahayd oo cabdullahi ibni cumarna uu qabeeyey ayuu s yeeli jirtay oo intay mxaah madaxa waxbaa masaxday inta kale gambada dusheeda ka masixi jirtay marka taasuna iduna waa noqon karaysaa oo muxuu ahay loo qabsado waa noqon karaysaa qofkii iska muqiimkaa qole ku tahay aduu madaxa qaar un masaxun intii kalena cimaamadii iyo wixii madax u saaran kaga kamilo markaadu koleyba qofkii muqiim aha ma ahaad ama musaafir ha ahaadee madaxa barhkii iyo wixii kale saatira usaaran inuu kugu kamilo waa mxuu ahay waa isagu mashruuc waa tahay laakiin madax un barhki inuu ku gaarsado inkastoo aimada qaarkeed ay daahirul aaya ka qaateen oo iyaguna isku sii khilkhilaafeen haddana marka ficilkii nebiga alayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisi midna waxaan u malaynaya inaanu ku jirin ayb fantahaynaa fantahaynaa waxaan soo gaarnay ila alqowmi raggii baan soo gaarnay al kufay uma rakiba warakibtu hashiisii buu sina anna waa koray fantahayna ila alqowmi raggii baan soo gaadhnay waqad qaamuu ila salaati iyagoo salaadii muxuu u kacay waqad qaamuu fi salaati salaaddii iyagu u kacay oo salaadii subax intay gashay ay tukanayaan oo cabdiraxmaan ibnu cawf uu tujinayo ragcaddii hore ay tukadeen ayaa soo gaadhnay buu leeyahay yusallii bihim cabdiraxmaan ibnu cawf waqad rakaca bihim rakca isagoo ragcad la rugcay yaani la tukaday falamaa axasa binabiyi sala allahu alay slm markuu dareemay nebiga alayhi salaatu wasalaam yudahaba yata'aqaru wuxuu tagay inuu dib usoo baxo oo isagu dib usoo baxo nebiguna muxuahay dadka tujiyo faawma'a ilayhi waa u ishaaray nebigu alayhi salaatu wasalaam in halkiisa joogo fasallaa bihim waa tujiyey falamaas nebiguna marka waa ku xidhay waa ku xidhay nebiguna alayhi salaatu wasalaam halkaa ragca waa la tukaday waa ninka keliya ee nebiga alayhi salaatu wasalaam mxuha mamuumu ku daba noqday ee nebiga tujiye waa ninka cabdiraxmaan ibni cawf radia allahu canhu falama sallama markuu ka baxay cabdiraxmaan qaama sala allahu alayhi wasalam nebigu waa kacay wa qumtu anna waa kacay farakacna arakcata alatii sabaqatnaa ragcaddiina dhaaftay ayuu muxuu ahay muxuha aan dhammaystiray markaasu kolkii laga baxayba dadkii naxeeno markaasuu nebigu alayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi axsantum haakadaa fasnacuun si wanaagsan baad yeesheen waa u bogay nebigu alayh isalaatu wasalaam war hadday salaadda waktigeedii ay muxuu ahay ay u tukadeen ee ayna imaamkii kale ogta ayna sugin waa ugu bogay nebiga alayh isalaatu wasalaam si fiican baad yeesheen sidaa ku wadi weliba yidhi baabu lmasxi cala alkhimaar gambada dusheeda in lagu masexo can bilaalin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alay slm masaxa cala alkufayni waalkhimaar khimaarkana marka waxaa laga wadaa cimaamadaa laga wadaa wixii madaxa la saarto ayaa khimaar la yidhaahaa inkasta oo qaalib uu u yahay in ninka haweenka loogu isticmaalo haddana wixii madaxa lagu daboolo oo dhan baba khimaar waay baabun marka halkan wuxuu leeyahay marka cala alkhimaar khimaarka oo keliya oo madaxii aanu la jirin uu daahirka moodaya laakiin xadiidkii mugiira ayaa sharxaya marka waxaa weeyaan khimaarka iyo madaxa oo wada jira baabun fi salawaati biwudu'in waaxid hal wayse qaad keli in salaadoo dhamin lagu wada tukado can buraydata radia allahu canhu buraydat bn lxusayb alaslamiy radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalam salla salawaati yowma alfatxi biwudu'in waaxid shanta salaadoodba hal wayse qaad keliya ayuu ku tukaday yowma alfatxi awal horese salaad walbaba wayse qaadan jiray hadduu xataa wayse qabo kale ku taal wamasaxa calaa kufayhi faqaala lahu cumaru radia allahu canhu laqad sanacta alyawma shay-an lam takun tasnacuhu maanta waxaad samaysay waxaadan hadda kood samayn jirin faqaala markaasuu nebigu alayh salatu salaam wuxuu yidhi camdan sanactuhu yaa cumarow kasbaan u yeelay cumarow ummaddiisa inuu u muujiyo buu rabaa nebigu alayh salatu salaam tashriic buu uga jeeda inuu ummaddiisa uu tusiyo inuu muxuu ahaayey salaad walba in la weyse qaata aynay waajib ahayn yuu rabay laakiin inta kale maalintaan mooy inta kale salaad walbaba uu wayso qaadan jiray markii la weydiiyey anas ibnu malik la weydiiyey uu yihi nabigu alayh salatu salam salaad walbaba wayso qaadan jiray la yidhi idinku maxaad samayn jirteen markaasuu yihi kaana yakfi axadunaa wudu'un waaxidun maa lam yuxdis marka saxaabada iyagu nabigu alayh salatu salam ku dayin jiray oo halkii wudu intay rabaana inay ku tukadaan ba u dayin jiray isagu maalintaa wixii aan ahayn salaad walbaba kolkuu tukado ka kale haddana waa wayse qaadan jiray an baabu lqowli bacda alwudu wax la odhanayo ducada la aqrinayo wasaqaadka dabadiisa can cuqbata bni caamirin radia allahu canhu qaal kaanat calayna ricaayat libil geela raaciddiisa ayaa dushayada yani noo qaybsanayd iyagoo musaafiriin ah bay markaa kolkay muxuha meel degaan geela raaciddiisa ku kaltami jireen fa jaa'at nawbatii kalkaygii baa yimid farawwaxtuhaa waan soo dheelmay geli waan soo dheelmay maalintii aan joogeen soo daajinayay bicashiyin habeennimo ayaan soo dheelmay faadragtu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaa'iman yuxadisu annaasa rasuulka ilaahay oo taaganoo dadka u sheekaynaya ayaan soo gaadhay faadragtu min qowlii hadalkiisii waxaan ka soo gaadhay maa min muslimin yatawada'u fa yuxsinu wuduu'ah uma yaquumu fa yusallii rakcatayn muqbilun calayhimaa biqalbihi wajhihi ilaa wajabat lahu ljanna intaasaan ka soo gaara ma jiro qof muxuu ahay muslimihi ma jiro oo wayse oo waysaqaadka hagaajiyo si fiican u wayse haddana kaco oo labada ragcadood tukada labadaa ragcadoodna qalbigiisa iyo wejigiisaba iyagoo uun uu muxua kula jeedo oo wax kale aan ku dhicin waa sidii aynu ku soo xadiidka cusmaanka qofkii intuu si fiican u wayse laba ragcadood oo laa yuxadidu bihimaa nafsahu waa kii xadiidka cusmaanna ahaa marka xadiidkani waa iswaafaqsan yihin xadiidka cusmaan labada ragcadood ee ka dambaysa labada mawduuca ka dambeeya ee dembi dhaafkaas keenaya shardigooda waa kaa inaanu qalbigiisa wax kale kusoo dhicin waana shardi aad iyo aad u adag wixii qalbiga ku saabsan aad buu u adagya ilaa wajabat lahu ljanna hadduu sidaa yeelase jannada u waajibaysa buu lehy qaala cuqba wuxuu yidhi faqultu markaasaan waxaa yidhi maa ajwada haadihi alla tan wanaagsana arrintan wanaagsana dad qayrka jecel bay ahaayeenoo wax wanaagsan markay nabiga alayh salatu salaam ka maqlaan intay qabsadaan bay ku camalfali jireen ad ku camalfashid buu marka leeyahay cuqba faidaa qaa'ilun bayna yadaya oo isagoo nin hortayda ka hadlayaa yaquulu uu leeyahay allatii qablaha ajwab tii ka horraysay baa ka fiicnayd aadan adig soo gaadhin yani fanadartu faidaa cumaru radia allahu canhu waan eegay ninka hadlaayo markaasuu cumar noqday qaala markaasu wuxuu yidhi innii qad ra'aytuka waan ku arkay xiina ji'ta aanifan mar dhoweed markaa timid ee geela ka timid waa ku arkaayey qaala wuxuuna yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam maa min axadin yatawada'u fa aw yusbiqu alwudu' ma jiro qof intuu weyse qaato weyse baliiq ka dhiga ama muxuu ahaayey musbaq ka dhiga yani kaamil ka dhiga labadooda waa isla macno raawigi baa kala shakiyey nin wayse qaato oo si ma jirto uma yaquulu haddana yidhaaha ashhadu an laa ilaaha ila allahu wa ashhadu ana muxammadan cabduhu warasuuluh ilaa futixat lahu abwaabu ljannati hamaaniya yadkulu min ayihaa shaa qofkii intuu weyse qaato si haddana hadalka kada yidhaaha jannada sideedeeda albaab ayaa la kala khiyaar gelinayaa oo doon uu ka gelayaa kl mid walba marka xaq uu yeelanaya inuu ka galo taas waa midaasna marka md maalshaahidka yahay baabka tarjamadiisa waafaqsan marka kolkii la weyse qaato ee qowlka si fiicanna loo weyse qaato qowlkana la yidhaaha labadii ragcadoodna lagu daro oo bashardigoodii leh maxaad u malaynaysaan marka wax weyn buu qofkii mudanaya muddo yar bayna isla qaadanayaan inta weyse qaadkaa iyo labadaa ragcadood iyo qowlkaas yarkii wax mxuu ahay dhib ma ah waxaaba dhib yar weeyaanoo muddo gaabanna qaadanaya waana wax aad iyo aad ajri weyn u leh baabun fii gasli اlmadyi wاlwuduu'i minhu dhaqidda la dhaqo madiga jaleelada ama daleelo waxa weeyaan waa biyo muxuu ahay dhardhareer oo jijiidmo oo qofka markuu himiloodo ka baxo oo inta ku joogsado biyo yar weeyaan iyagu kaasaa yaa la yidhaha madyi la yidhaha kuwo kaloo wadiyi la yidhaha baa iyagu jira wadiga kuwa la yidhahyo waa biyo cad oo culus oo culays iyo docosho ku imaanaya oo qofku marka kaadida dabadeeda iyo dadka qaarkood ka yimaada kaadida dabadeeda gaar ahaan dadka qaadcunha iyo kaadida marka kaaja waa ku badan tahay baashaas kaadida dabadeeda iyo kolku wax culus qaadi iyo socod dheer markuu qofku soo galay iyo iyo culays oo ka imaanaya oo kolkay ka imaanayaan oo doconayaba taas isagu waxaa la yidhaahaa wadii baa la yidhaahaa labadoodaban marka waa isla mid oo mid waliba waa nijaas waysqaadna waa keenaya naaqid wuduuna waayahay waana nijaasnimona waa la dhaqay sida nin jaleelo badan baan ahaa fa kuntu an as'ala rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam waan ka xishoon jiray rasuulka ilaah inaan weydiiyo limakaani ibnatihi yani liwujuudi ibnatihi gabadhiisa joogiddeeda ay ila joogto gabadhiisaan sidaa daraaddeed baan marka waxa weyn ku saabsan inaan weydiiyo uga xishoon jiray faamartu lmiqdaada bna alswad almiqdaad بن camr ayaan weydiiyey ayaa waxaan amray inuu weydiiyo fasa'alahu waa weydiiyey faqaala markaasu wuxuu yidhi yaqsilu dakarahu wayatawada dakarkiisuu maydhayaa oo oh, waana ka weyse qaadanaya dakarkiisana waa dhaqayaya wamaa asaaba min hawbihi wa jasadihina marka kalena waa jira wuxuu meesha u maleeyaa darkii iyo dawdihiisi iyo waana ka weyse qaadanaya marka isagu ma aha qubays ma waajibinayo cali hortii hore wuu ku qubaysan jiro mar alla markuu uhmeloodo bahashaas ka timaadaba inuu moodi jiro inuu usli u waajibinayo markaasuu eh, hadiyo goor qubaysan jiro markaasuu dhibaato kala kulmay oo ilaa jirkiisa u dildilaacay baabu nawmi ljaalisi laa yanqud lwudu qofka fadhiya hurdadiisu wayse ma jebiso can anasi radia allahu canhu qaala uqiimat الsalaaة warasuulu اllahi salى اllahu عalayhi waslama najiyun birajul najiyun lirajulin yani ula faqaayo nin ula faqaayo isagoo rasuulka ilaahayna meel rukni oo arkaanta masjidka ka mida nin uu la taagan yahay baa salaadii loo aqrimay wa fii xadiidi cabdilwaari cabdilwaari riwaayadiisana waxay ahayd wa nabiy llahi salى اllahu alayhi wasalama yunaaji rajula uu ninkii la faqaayo nin isla taagay kolkii salaada la aqimo soo dhaqaaqay nebiga alayh salatu wasalaam uu nin dan lihi nebiga isla taagay oo dantiisa u sheeganayay markaasuu nebiga alayhi salatu wasalaam ninkii isu taagay oo hadalkiisa ka dhegaysanayay faqaama famaa qaama ila salaati salaaddii maaanu u kicin rasuulka ilaahay xataa naama alqawmu ilaa dadkii ay seexdeen wa fii xadiidi shucba falam yazal yunaajiihi xataa naama asaxaaba uma jaءa fasallii bihim waa marka Ah, riwaayaad danba waxgaasa u kala yar ehm, ma aanu ka zuulin inuu ninkii la faqaayo ilaa ay dartii ka seexdeen markaasuu yimid nabiga alay sala slam marka taan waxay tusinaya inay fadhi ku sugayaan fadhi inay ku sugayaan ayaa tusinaysaa tarjamada tadaw marka uu samey marka kol haddii muxuua qofkii isagoo fadhiya uu sidaa ku seexdana waysaqaadkii kama buraayo ilaan muxuu ahay waysaqaadku wuxuu ehm, noonku sidiisaba isagu naaqid binafsihi ma aha naaqid wuxuu u yahay likownihi madanata khuruuji shayin minhu inuu qof isagoon isagoyn wax ka soo baxo dabadiisa iyo wax ka yimaadaan iyuu aano u yahay marka sidaasuu naaqid ku noqday marka xaaladii qofku uu ishubo ee muxuu ahaa inaan waxba ka imaanin oo si fiican isagoo salka dhulka uga hayo iyo maalan kolka marka xaaladaas kuna jebinayso baabu lwuduu'i min luumi min luxuumi libil wayse hilibka geela laga wayse qaato aad u fiidsada aada ugu fiirsada hilibka geela qofkii cunaayo inuu wayse qaadku ka jabayo daliil aad iyo aad u xoog badan weeyaan oo masaa'il loo haysta inay naaqid wudu yihiin oo badan ka xoog badan weeyaan ayb عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجuلا سأل رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم أأتوضأ min لحوم الغنم ariga hilibkiisa maka wayse qaataa yani markaan qaata ma markaan cuno wey markaan cuno anig hilibkii maka weyse qaataa qaala markaasu wuxu yidhi in shi'ta fatawada wa in shi'ta falaa tatawada haddaad doontana ka weyse qaada haddaad doontana ka weyse qaadanin yani naaqil maaha lakin tajdiid wudu haddaad iska rabto waa heli kartaa qaala atawada'u min luxuumi libil geela hilibkiisa maka weyse qaataa qaala nacam fatawada' min luxuumi libil haa ka weyse qaado waa amar marka ka weyse qaada geela hilibkiisa ka weyse labadaadii marka waa la kala farqiyey waa arkaysaan marka waana amar sariix oo nebigu alayh salaatu salaam uu amray marka geela hilibkiisu waxaa weeyaan naaqid lilwudu waysaqaadka waa jebinaya ayb <clears throat> sababta uu naaqid lilwudu u noqday ibnu taymiya raximah llahu tacaala ayaa ka hadlaya wuxuu leeyahay xadiid baa ku yimid nebiga alayh salaatu salaam inuu leeyahay geela in laga abuuray shaytaan baa laga abuuray geela shaytaan baa laga abuuray nebiga alayh salatu slam sidaasa shayطaanna marka waxaa isna maxaa laga abuuray naar baa laga abuuray naartana biyaa lagu baktiyaa ayib marka mxuaha cadhada iyo waa kalen amray markaan cadhooni iyo inaan mxuaha aan wayse qaadano markii qofka xumada qabato inuu biyo isku shubo waa kala amray in infaac jahanam iyaduna weeyaan marka waxay wax alla wixii naar iyo wixii naar sabab lalahoo dhanbaba marka biyaa lagu dameeya marka biyaha wasaqaadka ayaa shayطaaniyadiisii hilibkiisa shayطaaniyadiisii zuulinaya ayb alimaam shaafici radi allahu canhu marka waxaa la ogyahay masaladan xadiidkan kale ma qaadanin ma qaadanin muxuuna u qaadan waayey isagu wuxuu u maleeyey inuu mansuuq yahay buu u maleeyey mansuuqna ma aha inuu mansuuq yahay buu u maleeyey oo xadiidu ibnu cabaas iyo mxu xadiidu jaabir iyo kuyaalkaas buu u maleeyey inay nasakeen kakada oo xadiidkaas uu mansuuq cunuga u qaateen waxayna nebiga alayh isalaatu wasalaam hilib ari baa loo keenay markaasuu cunay waa wayshaqa waa tukaday fadla hilibkii ka soo hadhay buu kusoo soo noqday waa cunay kama waysaqaanin salaad buu galay fa kaana aakhiru alamrayni birasuuli illahi sala allahu alayh wasalam cadama alwuduu'i mima masathu nnaar saasuu xadiidka odhanaya wixii dab la geliyey ee dab lagu bisleeyey inaanu ka wayse qaadanin baa nebiga alayh isalaatu wasalaam xalaadkiis u dembeeyey kaasuu marka u qaatay inuu alimaamu shaafici radiallahu canhu inuu xadiidkan kada nasakhay taasuna naasix ma noqon karayo siduu nawowiba u caddeeyey ilan kaasu caam wey maa masadhum naar waxa la kariyey iyo w dhammaan hiribgeel hilib ari kibiis waxaasoo dhan kulli buu wada keenaya marka caamna khaas ma nasaqo kanaa marka ka caabsan marka xadiidku mansuuq maaha mucaarad ma le waa muxua saxiix weeye waa in la qaato xadiid kaleoo weliba taageerayaana waa jira albara ibnu caazib warinaya nebiga alayh الsalaatu wasalaam uu ka warinaya alimaam axmed uu musnadkiisa ku wariyey xadiid kaloo mursal ihna isaguna waa jira oo saddexaad ayb marka eh, masalada daliilkeeda aad buu xoog badan yahay ayb qaala markaasuu ninkii wuxuu yidhi usallii fii maraabid اlhanam arigu meeluu fadhiisto ma ku tukadaa qaala nacam qaala usallii fii mabaarik اlibil geelu meelahu fadhiista ma ku tukadaa qaala la maya ku tukanin markaasna shaytaan baa laga abuuray waa laguma tukado lakin jaa-is weeyaano nebigu alayh wasalaam inuu hashiisa golalka qaarkood ka dhigan jiray sutro ka dhigan jiray waa kaynu soo naqay marka mxuu ahay markii xaalada sidaas oo kale ay tahay qofku musaafir iyo meel saxraa uu joogo wax kaloo sutra uu ka dhigtana uu waayo mooyaane walalkii kale marka waa iska ilaaliyo geelu meelhu walowka xataa geel kolka aanu joogin meelihii saaradiis iyo digadiisi ay taalle iyo waxyaalahaas waa inu iska ilaaliyo bab الوضوء mima mست الناr عن cمر بن عبدالعزيز رحimه الله تعالى cمر بن عبدالعزيز بن مروان الأموي أمير المؤمنين أحد الخلفاء الراشدين رضي الله عنه أن أna cabdالlahi bna ibrahim bna qaridin أخbarahu أnahu wajada abaa hurayrata radي allahu canhu yatawaضأu calى اlmasjid عن cumar bni cabdilcaziiz radia allahu canhu cumar bni cabdilcaziiz waa cumar ibni cabdilcaziiz ibni marwan ibni alxakam ibni abilcaas eh, muxuu aha ibni umaya alumawi alqurashi waxaa eh, weeye waxuu dhashay sanadku markuu ahaa eh, lixdan hijriga markuu ahaabuu ayuu dhashay muxuu ahay sanadku markuu boqol iyo meelahaas u ahaana wuxuu qabtay khilaafadu qabtay muxuu ahay boqol iyo kowdii meelahaasna waa dhintay muddo yar buu hayay marka acmaal aad u wanaagsan u qabtay oo wax alla wixii raggii ka horreeyey bani umaya ahaa madaalimtay sameeyeen oo dhan uu zuuliyey radia allahu canhu ana cabdallahi bna ibraahim bna khaalidin ahbarahu annahu wajada aba hurayrata yatawada'u cala almasjid ninka cabdullahi bna ibraahim la yidhaha ba abu hurayre oo masjidka kuws eh, dushiisa ku weyse qaadanaya arkay faqaala markaasu wuxuu abu hurayra yidhi innamaa atawada'u waxaan ka weyse qaadanayaa min afwaari aqiطin akaltuha yani min qiطci aqiطin akaltuha afwaar waa jamcu thawr thawrka midka dibiga xoolaha sida thawr loo yidhaaho baa muxuu ahaa qiطcada aqidka kamidana thawr la yidhaaha aqidkana marka waa waa waa laban mujafafa weeyaan waa sida caana booraha oo kale ay u isticmaali jireen muxuu carabti berihii hore u ilaana waa joogaan hadda dukaamada iyo waa laga hela ayb marka wacaano la kariyey weeyaan oo inta mxua iyago caana fadhiyo inta la kariyey markay sooroo kale noqdaan la waro weeyaanoo la qallajiyo marka kaasaa ka wayse qaadanayaa buu leeyahy liannii samictu rasuula allahi sala allau alay slam yaquul tawada'uu mima massat innaar waxay dartaartay ka wayse qaata markaad urtaan taasaan maqlay laakiin kaas waa mansuuq marka wixii hilibka geela aan ahayna kale ee muxuu ahay dab lagu bisleeyey waysaqaadka laga wayse qaata awal hore waa jiri jiray laakiin waa la nasrin karaa hilibka geela isagu gaarkiisa daliilkiisa u leh baabu naskhi اlwuduءi mima masat الnaar xadiidkii hadda kii aynu ku soo marray nasatay can jacfar bni camr bni umayata adamriy radia allahu canhu can abiihi aabihiisa umayata bn waxaan ujeeda camr bni umayata adamriy radia allahu canhu annahu ra'aa rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay buu arkay yaxtazu isagoo ka goosanaya xazi waxaa la yidhaahaa hilibka haddii midi lagu goosto kaasa xazi la yidhaaha amaa nahsh nahsh oo shiina isagu waa in cilkaha e, lagu cuno laakiin si fiicanna loo cantuugo nahsi oo siin ihina waa in toolasha hore yar lagaga goosto ayb isagoo goosanaya middi ku goosanayaan arkay rasuulka ilaahay min katifi shaatin muxuu ahay neef ariya garabkii middi ku cunaaya marka midida iyo shawkada iyo in waxyaalahaas lagu cuno aalaabta ah, ah, wax lagu cuno waa banaan tahay in gacanta un keliya wax lagu cunaayo waxba daruuri maaha faraha shaygii lala galo ayb hilibkii in gacanta lagu qabsado afka lagu goosto waa banaan tahay in lagu goostana marka waa banaan tahay baastadii iyo wixii lamid in shawka lagu cuno in malqacad beris iyo lagu cuno gacanta lagu cuno kulligood marka jaa-is weeyaan fa akala minhaa waxbuu ka cunay garabkii fa duciya ila salaati salaadii baa loogu yeedhay fa qaama markaasuu kacay taraxa sikiin middidiina waa iska dhigay wasallaa waa tukaday walam yatawada mana waysa qaadanin ayib marka waxa weeyaan inuu kanu gaar ahaan wuxuu u sugayaa marka hilibka ariga inaanu aanu naaqd ahayn isaga naftiisa daliil caam a lagama qaadan karaayo daliil caama lagama qaadan karaayo hilibka arigu inaanu wasaqaad ugu jabaynin ayuu muxuuha kanu keenaya ee wax alla wixii dab lagu bisleeyey oo dhan inaan laga waysa qaadanaynin isaga naftiisu marka ma keenayo laakiin eh, adilo kalu kaasu leeyahay waxaan hilibka gala ahayn an ibni cabaasin radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu aleyh wasalama shariba labanan caanuu cabay nebigu alayhi salaatu wasalaam uma dacaa bimaa'in biyuu dalbay famadmada waa luqluqday wa wuxuuna yidhi ina lahu dataman dufan buu leeyahay dufan buu leeyahay buu ku cileeyey wuxuu uga luqluqanay marka qofkii markuu wax eh, cuno wax afka wax kaga soo harharaaya markuu cuno marka salaad inuu kaco u rabo inuu ka cadaydo ama ka luqluqdo wey اldي يخyل إlyه أنhu yجid الشhayءa في الصلاة yaعnي أنhu أxdثa في الصلاة qofkii mxuu ahay malaynayo melihiisa lagu soo ridaayo inuu wsaqaadkii ka jabay salaada dhexdeeda oo wax ka soo baxeen dabadiisa wax ka soo baxeen عن أbي هuريرaةa رضي الله عnه qاla qاla رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم idaa wajada axadukum nibtiin hadduu ka helo fii baطnihi calooshiisa shay-an wax dhaqdhaqaaqa ah, haddii uu ka dareemo calooshiisa faashkala calayhi uu ka shaki galo akharaja minhu shay-an wax ma ka soo baxay am laa mise maya uu ka shaki galo falaa yakrujanna min almasjidi masjidka yaanu ka bixin xataa yasmaca sawtan ilaa uu cod maqlo aw yajida riixan ama muxuu ahay uu helo ur uu helo yani ilaa uu ka yaqiinsada in wax ka soo baxeen shakigaas waxba yaanu u aabayeelin cabdullaahi bnu zaydna sida oo kale uu nebiga alayh isalaatu wasalaam ku yidhi cabdullahi bnu zayd buu ah ninka weydiiyey markaasuu ku yidhi nebiga alayh isalaatu wasalaam ilo aad wax uriso ama cod aada maqasho ka bixin sababkana wuxuu ku sheegay inuu nebigu eh, alayh salatu slam wuxuu ku sheegay inuu shaytaan ku ciyaaro qofka musalliga ku ciyaaraya oo salaadda inuu ka fasaadiyo rabaayo eh, muxuu ahay eh, dabadu ka afuufaya ama timbu dabadiisa kasoo jiidaya markaasuu qofkii u qaadanaya inuu muxuu ahaaye wax ka socda uu yahay marka waxbaa ilaa yaqiin helo ayb baabu kitaabu lgusli baabu baabun inama almaau min almaa biyuhu biyaha lagu qubaystaayo inay biyo una keenaan yani biyo soo baxayo ay keenaan عن cبدالرحمن بن أbي سعيid الخdري رضي الله عنه عن أbيه عن أbيه رضي الله عنه qاaل خرجت mعa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى qubا masjidka quba la yidhaaha baan rasuulka ilaah u raacay masjidkaasna usbuuc kastaba nebiga alayh salaatu wasalaam waa aadi jiray waa kusoo tukan jiray wuxuuna sheegi jiray nebigu alayh salatu wasalaam masjidka salaada lagu tukadaayo inay cumro u dhiganto xataa idaa kunaa fii bani saalim xaafad banu saalim la yidhaha markaan ahayn waqafa rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilahi baa istaagay calaa baabi citbaan citbaan ibni maalik albaabkiisu istaagay fasaraqa bihi waa u dhawaaqay fakharaja waa soo baxay yajuru izaarahu isagoo muxuu ahay hoosguntigiisii jiidaya oo degdeg dadka ku xidhanaya uu soo baxay oo biyana ka muxuha madaxiisana biyo ka dhibcayaan fa qaala rasuulu llahi sala allahu alay slam rasuulka ilahi baa wuxuu yidhi acjalna arajul ninka waynu dedejinay waynu dadejinay ninka wuxuu gartay nebigu alayh isalaatu wasalaam ninkaas isagoo haweenaydiisii maxaa la jooga oo aan shaqadiisii dhammaysanin inuu kolkuu dhawaaqii nebiga alayh salatu slam maqlay uu ka soo booday oo sidan mxu nebiga alayh salatu slam ijaabadiisa daraaddeed uu la soo degdegay markaasuu ninka weyni soo dedejinay faqaala citbaan citbaan baa wuxu uhi yaa rasuula allah ara'ayta arajula bal ninka waxaa ka warran yucjalu can imra'atihi haweenaydiisii laga dedejinayo oo isagoon dhammaysanin inzaalkii aan la imaanin laga dadejinayo walam yumni aan biyo keenin maada calayhi maxaa ku waajibaya faqaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam inama almaau min almaa biyaha biyo unbaa keena yani ninkaas oo kale marka uba iskuma waajibayo uba iskuma waajibayo ayib laakiin axaadiis soo socota ayaa waxay sheegaysaa inay tanu ahayd fii awaa'il alislaam ay ahayd lana nasakay oo kolba hadduu ilaaj dhaco ilaaj hadduu dhaco xubinta xubinta la geliyo walow muxuu ahayey inta hore ee mqadamada hore un keliya unba haddii ilaajku uu yahay inuu qubayska waajibayo xadiidkan iyo axaadiid kaloo lamidase waxay keenayaan inaanu mujarad lilaaj aanu ahayn muujib lilgusl ee inzaalku laabid uu yahay baabu nas almaau min almaa naskidii la naskay almaau min alma ayda ayb lgusli biiltiqaa'i alkhitaanayn labada gudniin markay kulmaan meedh ka waajib markay kulma yani marka isqaabilaan marka isqaabilaan saasuu ku fasiray shaafici taqawulka taanan yani taqaabulka taanay marka isku hagaagsamaan meeshii ninka birtu kaga dhacday iyo meeshii haweeneyda birtu kaga dhacday labadaasna marka waxay isku isku beegmayaan markii marka inta hore xashakada la yidhaaho markay libidho markaasay isku hagaagayaan meeshii ninka laga bireeyey iyo naagta meeshii laga bireeyey inay isku toosaan an abi musa radi allahu canhu qaal اktalaftu waxaan isku اkhtalafa fii dalika arrintaa waxaa isku khilaafay rahtu min almuhaajiriina wاlanصaar jamacaة min almuhaajiriina wاlanصaar baa isku khilaafay faqaala alansaariyuun ansaariyiintii waxay yidhaaheen laa yajibu alguslu إila min addaafiqi aw min addafqi soo boodidda biyaha soo booda dafqi la yidhaahaa oo min alma bay yidhaheen min almaai bay yidhaheen mise min adahti shubidda biy shubo biyaha bay yidhaheen mise biyaha soo bixidooda mooyaane wa qaala almuhaajiruun bal idaa khaalata haddii uu dhex galo haweenaydiisa uu dhex galo faqad wajaba alguslu isqaad waxaa waajibaya qubays baa waajibay qaala faqaala abu muusa abu muusa wuxuu yidhi faana faana ashifuhu ashfiikum min dalika anaa arrintaa idinka bogsiinaya anaa arrintaa idinka bogsiinayo faqumtu waan kacay fasta'dantu calىa caaisha caaishaan ka idin dalbay inaan usoo galo baan faudina lii waa la ii idnay waa soo galay faqultu laha markaas waxaan ku yidhi yaa ummaa aw yaa uma almu'miniinaba ama hooye buu yidhi ama hooyadii mu'miniinta buu yidhi inii uriidu an as'alaki can shayin wa inii astaxyiik waxbaan rabaa inaan ku weydiiyo waana kaala xishoonayaa fa qaalat markaasa waxay tidhi laa tastaxyi an tas'alanii cama kunta saa'ilan canhu ummaka allatii waladadka hooyadaadii ku dhashay waxaad weydiin kari lahayd waxbaa igala xishoonin ay weydiin hooyadaaba kale innamaa ana ummuka anigu hooyadaa un baan ahay qultu markaasaan waxaan famaa yuujibu algusla mayri maxaa waajibiya qaalat markaasay waxay tidhi cala alkhabiiri saqadta nin arrintaa qof arrintaa u xoog xoog baad yaad heshay yani arrintaa xoog baanu ahay faqaala qaala rasuulu llahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi idaa jalasa bayna shucabiha alarbac afarteeda farafood hadduu kala dhex fadhiisto shucab waa jamcu shucba wixii muxaa faraaqiyaha iyo ulaha faraaqiyaha lihi wixii la ah yaa midiiba shucba la yidhaha qaybtiiba shucba la yidhaha afarteeda adin buu marka ka wada afarteeda adin hadduu kala dhex fadhiisto wamasa alkhitaanu alkhitaana gudniinku gudniinka uu taabto faqad wajaba alguslu meyli baa waajibay buu nebigu alay sla ayb marka mujarad ilaaj inuu ku waajibayo xadiidka mushe ayb xadiidka soo socdaana isna waa sidoo kale w can jaabir bni cabdillaahi can ummi kulhuumin ummi kulhuum binta abi bakrin sidiiq radia allahu canhuma wa asqaru banaati abi bakr radi allahu canhu weliba waxay dhalatay bacda wafaati abiha iyadoo u jirto abu bakr dhintay radi allahu can caaishata zawji nabiy radia allahu canha zawji الnabiy salى allahu alayhi wasalama qaala ina rajula sa'la rasuula اllahi salى allahu alayhi wasalam nin baa nebiga wuxuu su-aalay wuxuu weydiiyey can الrajuli yujaamicu ahlahu uma yugsil ninka oo xaaskiisa u galmoonayo oo uma yugsilu haddana muxuu ahaaye gsaalkaa la imaano gsaalkana macnihiisu waxa weeyaan inuu markuu dhexda joogo isagoon waxba aanu ka imaanin uu nashaadkii dakrigiisa iska baktiyo mxaa korontadii ku darto taasaa la yidhaha maxaa kaa ku waajibaya iqxaadna waa lagu magacaaba camaliyada iqxaad iyo iyo igsaal baa labadaa lagu magacaaba ayb hal calayhima alguslu mayli ma ku waajibaya wa caaishatu jaalisatun iyada caaishaha ay fadhido faqaala rasuulu llahi sala allahu alay slm rasuulka ilahi baa wuxuu yidhi innii afcalu dalika ana wa haadihi uma naqtasil sidaa ani tanuba waan yeellaa waana qubaysanaa weliba mas'aladanteda waxa aad loo xaqiijiyey fii zamani khilaafati abi bakri ayaa aad loo xaqiijiyey oo umu salama iyo caaisha iyo haweenkii nebiga dhowr ka mid a kan la weydiiyey bay kulli wartada marka isku raaceen markaas ubay bnu kacb isagu wuxuuba weliba odhan jiro saraxatan uga sheegi jiray xadiidkii odhan jiray almaau min alma waa la nasakay ayb marka mxua mujarad lilaaj ayaa waajibinaya mxua qubays waajibinaya baabun fi lmar'ati taraa fi الnawmi midla ma yara rajulu wa taqtasil haweenayda oo ku riyoonaysa waxay raggu ku riyoodaan iyadoo ninkeedii mxua u galmoonaya ku riyoota inay iyaduna marka ay qubaysanayso can isxaaq ibni abi طalxa isxaaq ibn abi isxaaq ibn abi طalxata alanصari can anasin wa anas ibni malik muxuu ahaayey jadkiisi waa la ysaga nisbaynaya can isxaaq ibn abi طalxata an anasin radia allahu canhuma waa adeerkiisa hooyadiisa muxuu ahaay xagga hooyo adeer ugu yahay qaala jaaءat umu sulaymin umu sulaym maa timid heriya weliba wa hiya jaddatu isxaaq waa isxaaq ay hooyadii umu salaym wa anas hooyadii waana isxaaq ayaydi weeyaan marka isxaaq waa ina cabdillaah ibnu cabdillahi ibn abi talxa weeyaan ilaa rasuuli llahi sala allau alay slm rasuulka ilahi bay u timid oo faqaalat markaas waxay tii faqaalat lahu wa caaishatu cindahu isagoo caaishana la joogta bay waxay tihi yaa rasuula allah almar'atu taraa maa yara arajulu fi lmanaam fataraa min nafsiha ma yara الrajulu min nafsihi yani min khuruuji اlmaya haweenayda hurdada ku arkaysa waxay raggu arkaan oo kale raggu say ugu riyoodaan iyagoo haween la jooga haweenay haddii sidaas oo kale ugu riyooto oo waxay raggu isku arkaane qoyaanka ay isku aragto faqaalat caaisha caaisha waxay tidhi yaa uma sulaym fadaxti الnisaa taribad yamiinuki haweenkii baad fadeexadaysay taribad yamiinuki gacantaada midigtaada ka carowda ayb yani asalkeeda hore iftakarti buu ahaa marka waase hadalka canaan noqday weeyaan ma haween baa waxaasoo kale ku riyooda fa qaalat caaisha caaisha waxay ku tidhi bal anti sataribad sataribad yamiinuki adiga hay kugu dhaco waxaad sheegaysaa nacam qaala markaas faqaala nabiga alay sala sl caaisha ku yidhi bal anti taribad fataribad yamiinuki nacam taqtasilu waa wayse qaada ee waa qubaysanaysaa ya uma sulaym idaa ra'at daliki hadday waxaas aragto yani oo idaa ra'at ilma waa riwaayat bukhaarina ahayd hadday biyaha isku aragto intay riyooto biyaha isku aragto waa isa qaadanaysaa xorjeeda waa qubaysanaysaa marka raggi iyo haweenkaba waa isku mid weeyaan weliba umusalamana sidoo kale marka iyaduna ula yaabtay nebigu alay sala isagoo la weydiiyey waakin inuu ugu jawaabay haweenku miya waxaa arkaan bay umusalama tiri markaas yidhi nebigu alayh salaa slam bmaada yushbibuha waladuha ilmaheedu suu ugu ekaanaya haddayna biyo lahayn su ilmaheeda ugu ekaanaya marka rag iyo haweenba arrintaa waa leeyihiin laakiin haweenka kuma badna oo muslim marka haddayna isku arag ma aanay weydiiseen nebiga alayh salatu salaam waa inay isku aragtay haweenka kale la yaabana iyagu aanay arrintaa arag marka haween iyo ragba qofkii intuu riyoodo biyo ka yimaadaan waa inuu weysa qato hadduu intuu riyoodo inuu qabistaan ujeedaa hadduu intuu riyoodo marka waxba aanu ka imaanin qoyo aanu isku arag isagu haddii isku arko biyihii isku arko isagoo waxba aan xusuusnayn wax ku riyooday in kale na waa qubaysanaya marka khuruuj lmaniy unbaa muhim ah kolkaas ruyada ay tahay baabu صifati اlgusl min aljanaaba can maymuunata zawji الnabiy salى اllahu عalayhi wasalama qaalat adnaytu lirasuuli اllahi salى اlahu alay slm rasuulka ilaahi baan usoo dhoweeyey biyihii baan usoo dhoweeyey guslahu qubayskiisii baan usoo dhoweeye min aljanaabati uu ku qabaysanayey fagasla kafayhi maratayni aw alaaan faruhu dhaqday laba goor ama saddex uma adkala yadahu gacantiisu wuxuu geliyey fi lcinaa'i weelkii buu geliyey uma afraqa bihi calaa farjihi wuxuu ku shubay bihiibu wuxuu ku shubay calaa farjihi cawradiisu ku shubay wa gasalahu bishimaalihi bidixiisuna ku dhaqay uma daraba bishimaalihi bidixdiisu wuxuu ku dhuftay alarda dhulka fadalakahaa waa ku jejebiyey dalkan shadiidan aad buu ugu jejebiyey kolkuu gacantuu ku darab yeeshay yuu dhulka marka ku hoqay nebigu alayh isalaatu wasalaam marka kolkii musqusha laga soo baxay la darab yeesho in saabuun iyo marka wa layskaga dhaqo waa sunno weeyaan si raa'ixada iyo waxaas iyo laysaga zuuliy uma tawada'a waa wayse qaatay wuduu'ahu lisalaa yani ka wuduuhi lisalaati weyse salaada salaadda uu weyse oo kale uu weyse qaatay yani wudu kaamil weyse qaatay wudu kaamila yuu weyse qaatay laakiin waxaa imaan doonta inuu muxuu ahaaye lugaha iyo iyaga dib uu dhigay lugaha mooyaane inta kale ayuu ka weyse qaatay marka waa dhici jirtay kolole inuu weyseqaad kaamila xataa lugaha u dhaqo uu weyse qaato kolole inuu lugaha reebo oo kolkuu muxuu ahaaye qabaysto ka damba un lugaha u dhaqana waa dhici jirtay ayib uma afraqa wuxuu ku shubay calaa ra'sihi madaxiisa alaaa xatayaatin saddex cantoobo ayuu ku shubay kullu xatyatin milu kafihi yani kafayhi labadiisa gacmoodoo buuxaayo mid waliba tahay buu madaxiisa ku shubay oo midda horena dhanka midigtuu ku shubay midda labaadna dhanka bidixda midda saddexaadna dhexda ayuu ku shubay saddex goor buu madaxa usoo diray biyaha ayib marka biyaha lagu weyse qaadanaya ama lagu qubaysanayo gacmaha la dardarsanayaayo waxba yeeli maayaan waxa dulduulka yare ku dhacayaana waxba yeeli maayo uma gasala saa'ira jasadihi jirkiisa intiisii kale ayuu haddana dhaqay uma naxaa tanaxaa wuxuu ka fogaaday ka durkay can maqaamihi meeshii uu taagnaa ee ku qubaysanaya daalika ee kaas ah. faqasala rijlayhi lawihiisiibuu dhaqay uma ataytuhu bilmindiil mindiil min shaf u keenay wuxuu iskaga qallajiyo faraddahu waa diiday waa haliyey markaas eh, xadiidkii eh, qays ibni sacd iyadana waa dhacday inuu mindiilka qaatay kanna inuu diiday nebiga alay sala slam oo gacanta u iskaga tirtiray biyihii gacanta iskaga daldaluugayay waa dhacdeen labadaba marka waxaa suurowda waktigan kada maymuuna uu ku diidayo inay wakti kulayla ahayd waktiga kale ee eh, qays ibni sacd uu ka aqbalayna ay ahayd muxuu ahaye wakti qabowba ay ahayd marka in tuwaalka la isticmaalo laiska qalajiyo biyaha jaa-is weeyaano nebiga alayh salaatu salaam waa yeelay mariisa faraq qaadanaysa wayse qaatay waa iskaga tirtiray mxuu ahay milxafa uu qays ibnu sacd u keenay isagoo wayse eh, qubaystayna iyadana marka waa waa isku qallajiyey koolkanna marka waa diiday labada marka waa iska jaa isagoo qofku eh, biyihiisiila inuu dharka iska gashado iyo inuu iska engejiyo labadaba baabu qadri اlmaai aladii yagtasilu bihi min aljanaaba can abi salamata bni cabdiلraxmaan ibni cabdiraxmaan ibni cawf yani radia allahu canhu qaal دخلت على عائشةa رضي الله عنها عائشhaan u galay أنا وأخوها min الرضاع iyadi iyo aniga iyo nin kaloo walaalkeed ridاac kula ah isagankaduna marka wuxuu ahaa بن أktiha min الرضاع abu سلمة بن عبدالرحمن بن أktiha walaasheed umu kulثum ayaa naaska siisay marka isaga naftiisu maxram bu ah labadaba maxram bay u ahaayeen fasa'alahaa wuxuu weydiiyey can gusli rasuuli اllahi salى اllahu alay slam min aljanaaba rasuulka ilaahay siduu janaabada ugu qabaysanayay yuu weydiiyey ayb fadacat biinaa'in weel bay dalabtay oo biyo ku jiraan qadri saaci saac qadarkiisa ah weel saac leeg ayay dalabtay biyaha laygu soo shubatay faqtasalad waa qobaysatay camaliyan bay ku tusinaysaa wa baynanaa wa baynahaa sitrun annaga iyadana waxaa noo dhexeeyey dah baa noo dhexeeyey intaa qaarkeeda hore marka uu ka jeedo oo arkayaan madaxeeda iyo ay arkaayaan gacmaheedii ay arkaayaan ilaan labadaba laba maxram bay marka u ahaayeeno ina madaxeedii intaas ay arkaan ninku intuu walaashii ka arki karo iyo hooyadii ka arki karo fa afradat calىa ra'sihaa ثalaثan saddex goor bay madaxeeda ku shubtay biyihii wa kaana azwaaju الnabiy salى اllahu عalayhi wasalam ya'khudna min ru'uusihinna madaxooday timaha yani ka jari jireen timaha waxbay ka jari jireen xataa takuuna kalwafra ilaa wafra oo kale ay noqoto wafradana waxaa la yidhaha timaha dhegta mxuu ahay soo dhegta arjawdeeda soo gaadha yaa la yidhaha wkale marka timahooda waa jeri jireen asxaabta mxuu ahay haweenkii nebigu alayh isalaatu wasalaam bacda wafaati rasuuli lahi sala la alay slm marka tima intaa la eg bay lahayd tima sida timaha rag oo kale ahoo dhagaha u jooga ayay lahayd kolkaas markaasay sidaa ukubaysatay baabu baabun tasaturu lmuqtasili bifawd qarinta uu isku qariyo isku asturo qofka qubaysanaya mara u iska asturo can ummi haaniin binti abi طaalibin radia allahu canha annahaa lama kaana caamu lfatxi sanadkii nebiga alayh sala slam ka u qabsaday markuu dhacay iyo atat rasuula allahi sala alla alay slam rasuulka ilahay bay u timid wa huwa biaclaa makka maka dhankeeda sare xagga xajuun isaga oo jira bay u timid sababtay ugu timidna marka waxay ahayd laba nin oo dumaashiyaalkeed ah oo iyadu magan oo gurigeeda jooga iyo walaalkeed cali ugu soo galay oo weli kolka aan soo islaamin markaasuu inuu dilo doonay markaasay tihi anaa ammaan geliyey waa ka aqbali waayey intay cali xoog ku soo bixisay oo nimankii guriga korka ka soo qabsishay ee nebiga alayh salatu wasalaam u sheegaysa ammaanka uga qaadaysa fa ayib yaclaa marka qaama rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama ilaa guslihi rasuulka ilahina uu kacay qubayskiisii fasatarat calayhi faatima faatima asurtay oo mara sidaa mxua ugu gudbaysay uma akhada thawbahu maradiisi buu qaatay faltaxafa bihi waa hilaabtay maradiisii uma sallaa amaaniya rakacaatin sideed ragcadood buu tukaday subaxa aduxaa sunadii duxada ah riwaayadantada ayaa caddaysay inuu sideeda ragcadeed uu tukaday inay ahaayeen mxua sunadka duxa ay ahayd marka waxaa jira aara'a kale oo sheegaysa inuu salaadaas ahay salaatu lfatxi ay ahayd oo guushii daraaddeed marka uu tukanayey oo salaadaasu marka ay mashruuc tahay marka muslimiintu guulaysanaysa in ragcadood ay tukadaan siduu sacd ibn abi waqaas u yeelay iwaanu kisra uu salaatu fatxi ku tukaday radia allahu canhu laakiin tanaa marka riwaayadana caddaynaysa inay sunatu duxaa ay ahayd baabu gusli rajuli waxdahu min aljanaabati watasatur inuu keligii isagoo ah qofku uu oo asturo oo dadka iska asturo meel gaara dadka ka tago can abi hurayrata radia allahu canhu can muxamedi rasuuli اllahi salى اllahu alayhi wasalam fadakara axaadiida minha axaadiid buu sheegay ay ka mid tahay wa qaala rasuulu llahi sala allahu alay slm rasuulka ilahi baa wuxuu yidhi axaadiistii baa laysku taxnayd ayb kaanat banuu israa'iila yaqtasiluuna curaatan yanduru bacduhum ilaa saw'ati bacd banuu israa'iil markii tiiha lagu jiray bay waxay qobaysan jireen isku dhex qobaysan jireenoo intay isqaaqaawiyaan iyagoo qaarkood cawrada qaarka kale eekaayaan bay isku dhex qobaysan jireen wa kaana muusa calayhi salaam muusana yaqtasilu waxdahu keligii buu qubaysan jiray gaar intuu meel fog ka tago keligii gaar u qubaysan jiray fa qaaluu markaasay waxay dhaaheen wallahi maa yamnacu muusa an yaktasila macanaa ilaa annahu aadar muuse uma diidayo inuu nala qubaysto ilaa sheeluu leeyahay mooyaane sheeluu leeyahay oo wuxuu nagala nin weeyaanoo horteenna xusuuq qaawin laayahay ceebtaasu isu ogyahay bay yidhaaheen adabdaridooda intayna rasuulka ilaahay ku dayan lahaayeen oo inuu xishood xisinteda ka gelay ayay lahayn kaga dayn lahayn bay caayayaan qaala wuxuu yidhi muxuu ahay nebigu alayh isalaatu wasalaam fadahaba maratan yaktasil mar buu tegay inuu qubaysto sidai cadadiis ahayd fawadaca tawbahu calaa xajar maradiisii buu dhagax dul saaray ilaah baa rabay inuu beri yeelo oo eedaas bilaashka rasuulkiisa usoo jeediyo ka beri yeelo fafara alxajaru bihawbihi dhagaxiibaa maridii la cararay oo xaggii raggii la soo aaday qaala fajamaca muusaa alayhi asalaamu biaarihi jamaca yani jara waa orday wey aad buu u orday wey aad aad tabartiisa ahayd buu tabartiisa dhan buu sugeeyey yaquul isagoo oo le thawbi xajaru thawbi xajaru dhagaxo maradayda maradaysi maradaysi isagoo dhagaxii la hadlaaya ay dhagaxii buu la hadlaaya haddowna waa adbin doonaa waa imaan doontaa xataa nadara kolkuu dhexdoodii soo taagay yimid ayuu istaagay muusan uu daba ordaayo marka qofki isagoo qaawan oo qubaysanayay iyo haddii maradiisa tuu kala cararo inuu markaa waa iska banaanta marka kolkaas kale daruuradaasa keenaysa cawradiisii dadka dhexdeeda muxuuha la yimaado maalkiisa isagoo dhacsanaya ayb xataa nadarat banuu israa'iila ilaa saw'ati muusa yani cawradiisa ilay ka arkeen wa qaaluu markaasay waxay idhahdeen wallahi ma bimuusa min ba'si wallahi muusa waxba ceeb ma leh waa hagaagsan yahay faqaama rajulu alxajaru dhagixii baa istaagay xataa nadara ilayhi ilaa uu eegay wa qaala wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi faakhada hawba maradiisa uu qaatay fatafiqa wuxuu bilaabay bilxajari dhagixii darban garac dhagixii buu uleeyey muusa qaala abu hurayrata radia allahu canhu wallahi inahu labilxajari nadabun nadabun nabara weeye nabarka bogsaday ee iyo wixii lamid kaasaa nud la yidhaahaa nabarka bogsaday qofka ku yaalla nabaro baa dhagaxii ku yaalay buu leeyahy u yeelay muusa sittatun lix ah aw sabcatun ama toddoba ah fadaraba muusa biajar mdaraba muusa eh, biajar eh, darbu muusa bilxajar garaaciddii uu muusa garaacay dhagayaa nabaro u yeeshay marka inuu muxuu ahay eh, xajarku inuu kolkaas intuu ilaahay garaad uu geliyey uu muxuu ahay arrintan tan mid ilahay u adeejiyo muuse ku beriyeelayay ay ahayd muxuu ahay muusena markaa uu adminayey muuse nin kulul buu ahay o cadho kulula markuu cadhoob baabu الnahyi can الnadri ilى cawraةi الrajuli wاlmarأة can abi saciidin alkudriyi radي allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alيه waslam qaal laa yandur الrajul ilى cawraةi الrajul wala اlmarأaةu ilى cawraةi الmarأة nina ninka cawradiisa yaanu eegin naagana naag cawradeed yaana eegin walaa yufdi الrajulu ilى الrajuli fi الthawb اlwaaxid yayna isku nin nin kale yaanu ku banaanaanin hal mara keliya yani yayna isla huwanin hal mara keliya iyagoon kale udhexaynin iyagoon muxuu ahay hal go keliya oo midnaaan wax kale udhaxayn hadduu midkoodba oo isgolfkiisa gaar u qabo muxuu ahay hal bustana ay isla huwadaan oo dhaxani waxaas ay joogto iyadu kuma jirto iyaga oo marka jibkooda aan waxba u inay hal mara isla huwadaan laba nin ama laba naagoo isla huwadaan walaa tufdi almar'atu ila almar'ati fi thawb alwaaxid baab atasafur walaa yura alnsan walaa yura alinsaanu curyaana sasturidda la ysasturo iyo qofka isagoo qaawan inaan la arkin can jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam kaana yanqulu macahum alxijaarata ila alkacba markii sanadkii kacbada la dhisaya qoraysh ay dhistay ee nebigana alayhi salaatu wasalaam uu ahaa soddon iyo shan jir uu ahaa e, e, mxua qabla nuzuuli waxay caleyh bikhams sanawaat bay e markaa mxuaha dhagaxa deldalayeen dhagaxa kacbada lagu dhisaya soo deldalayeen markaas intay isqaawiyeen raggii o dhan intay isqaawiyeen mxu ahay ay dadkoodii halkan kada saarteen bay dhagax isaga dhigaayeen nebiga keligii markay suu guntanaan ayb wa calayhi izaaruhu isagoo hoosguntigiisii guntan ayuu muxuu la daldalaayey faqaala lahu alcabbaasu camuhu adeerkiis cabaas baa wuxu uhi yabna akhi low xalalta izaaraka haddaad go-aaga furto fajcaltahu calaa mankibika aad tunkaaga saarto duuna alxijaara dhagaxyaasu ka dhagaxyaa isaga dhigteen qaala faxallahu waa furay fajcalahu calaa mankibihi garabkiisuu saaray walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh